الصف الأwli wwquufi ayri gayri uli الnuha khalfa الإimaami fiihi laba qodob weeyaanoo waxay tahay ta koowaad tarku safi tarku salaati salaadii in laga tago fi safi اlأwal in la haleelo oo lagu tukado safka koowaad in laga tago iyo wa wuquufi gayri uli nuha inay ho istaagaan safkii hore dad aanan ehel u ahayn oo ah ulinuha dadkii caqliga lahaa ee diinta lahaa khalfa alimaam inay istaagaan inay iyagana ka tagaan oo macnuhu waa maxay qofkii inuu safka hore soo haleelo wax wanaagsan imaamka gadaashiisana waxaa iska leh dadkii cilmiga lahaa ee xufaadda ahaa ee qur-aankii yaqaanay ee sunnada nebiga yaqaanay salawatu llah dadkaasaa ehel waa marka وعن أbي هuريرaةa waxaa laga warinaya رضي الله تعالى عنه qال qال رsuل qال النبي صلى الله عليه وآله وسلم wuxuu yihi low yعلم الناasu dadku hadday og yihiin ma في النداءi waxa ku sugan aadaankii nida halkan la tilmaamaya waa aadaankii weeyaan والصف الأwli iyo safka hore waxa ku sugan waxa ku sugan macnaha waxaa loola jeedaa أجر iyo ثawaab waxa ku jira ah hadday og yihiin ثuma lam yجiduu dabadeedna aysan helin inay adimaan ama safka hore galaan ilaa an ystahimuu عalayh inay u qori ritaan mooyaane lastahamuu waa u qori ridan lahayeen in qof walba nasiibkiisa la fiirin laha waa yaa safka hore gelaya marka hore yaa adimaya anaa adimaya ha laydin qori rida dhammaantiinna marka qofka nasiibkiisa kusoo baxo safka hore yaa gelaya anaa gelaya haddaa adiga gelaysid maxaad qofka kale ku dhaantaa marka waa in nasiibkaaga marka adna kuu soo baxo sidaa markaa aada ku geshid xadiidkan dhowr arrimood buu u daliil yahay waxay tahay awalan aadaanka iyo safka hore waxaa fadli ah kusugan ee nebiga halkan uu tilmaamaya salawaatu اllahi wasalaamu calayh hadday ummaddu og yihiin ajarka iyo hawaabka aakhirada ay leeyihiin adduunyada kumaynan heshiiyeen ilaa inay nasiibkii qofkii soo saara maahe qof nasiibkii soo saara unbaa addimi lahaa ama safka hore ka qaybgeli lahaa ta waxay tahay haddii umuurihii dadkii ay u wada sinaadaan oo wax kala sooca la waayo ama wax lagu kala garta la waayo in loo qoriridi karayo inay jaa-is tahay qoriridkii ama nasiibkiisii qofka inuu soo baxo inay jaa-is tahay oo bannaan tahay isku mid maaha marka la leeya ku magacaabaan dadku baktiyaa nasiib iyo kan farqi baa udhexeeya kan waa dad wada siman oo aan la kala garanaynin qof soo horeeyey iyo qof kale iyo qof xaqule toona wixiina ay tahay wax caam oo ka wada dhexeeya sida ay ku hal qofna loo doonayo ama wax un qolo ka mida la doonayo sida lagu heli lahaa waxay tahay in loo sameeyo qoriridka iyo nasiibka inay bannaan tahay macneel haddaynan bannaanayn oo ay xaaraam tahay nebigu uma soo qateen mithaal salawaatu اllah wasalaamu calayh wa ina min almu'safi waxaa wax laga xumaado ah an tara bacda mubakir mubakiriina dadka soo hormaray qaarkood inaad aragtid fi lxuduuri masaajidka kusoo hormaray dadka qaarkiis oo wakti hore yimid masaajidkaad arkaysaa ila lmasjidi laa yaxrusuuna inaysan ku dadaalaynin cala asafi alawal dadka qaarkii oo wakti hore yimid oo masaajidkii haddana inaynan ku dadaalaynin safka hore wa bacduhum yactaqidu qaarkood waxayba ictiqaadsan yihiin oy rumaysan yihiin ana athawaaba almadkuura thawaabka xadiidka hore inoo soo sheegay yataxasalu calayhi inuu isagu u xasilayo man ataa qofka yimid mubakiran wakti hore yimid ajarka iyo hawaabka ayaa helaya qofka mar hore yimid baa helaya saasay u malaynayaan wain lam yusali yuusan wain lam yusali yuunan ku tukanin fi safi اlأwal safka hore yuunan ku tukanin hadduu doonaba wa hada ictiqaad fasid kaasina waa ictiqaad aanan fiicnayn <clears throat> wa min almu'safi ayضa waxaa wax laga xumaadaa sidoo kale an tara alcawaam dadkii caamada ahaa inaad aragtid yudaawimuuna inay daa'imayaan oy joogteynayaan cala alwuquufi inay istaagaan khalfa alimaami imaamka gadaashii mubaasharatan sida tooska ahba si toosa inay u istaagaan imaamka gadaashi cala tuul maca ana nabiya sala allahu alay wasalam yaquul iyadoo weliba nebigu uu leeyahay layaliyani minkum ulu laxlaami wannuhaa uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum wa iyaakum alaswaaqi fi lmasaajid layalyani ha isoo xiriirsado weyaan halasoo ha igu soo xigsada minkum idinka xaggiina ulul axlaami kuwa caqliga u saaxiiba wanuha iyo dhuga dhug iyo fiiro kuwa iskale ee caqliga u saaxiiba diinle macnihii kuwaasaa loola jeedaa ha isoo xigsadaan iyaga yaa ku xigaya uma aladiina yaluunahum baa ku xigaya uma aladiina yaluunahum sidaasay marka xaaladdu ku soconaysaa waxaa lagu kala fadilaya safka hore lagu kala istaagaya imaamka loogu dhawaanaya waa diin wey diin haddaad taqaana imaamka ka agdhow haddaadan aqoonina gadaal iska istaaga caamada haddaad ta walaa takhtalifuu buu yihi nabigu calayh isalaatu wasalaam ha iskhilaafina fatakhtalifa quluubukum qalbiyadiinu ay markaa iskhilaafaan wa iyaakum warhoy ummad yahay waxaan idinkaga digayaa wahayshaati اlaswaaqi suuqyada sidooda in masaajidka loogu qayliyo wahayshaat aswaaqi fi lmasaajid riwaayadii kalea ku dartay tirmidi imaam muslimna waa soo saaraya wa min akhطaءi bacd اla'imati waxaa ka mid a khaladyada ay gadaan khaladyada ay galaan dadka aimada ah ee masaajidadii imaamka ka ah amruhum اlma'muumiin ma'muumiinta inay faraan bicadli safi cindamaa yarawnahum saas miyaa kuu qoran sheekh adiga mise nuskhadaada maanta waa ka soo tagtay <laughs> wa min akhtaa'i bacdi ala'immati waxaa ka mid ah amruhum amridooda alma'muumiina dadka ma'muumiinta ay farayaan bicadli safi safka in la simo cindamaa yarawnahum mutahajiina ila lmayaamin goormay farayaan cindamaa yarawnahum wey meeshaas yarawhum ama yarawhum hadday arkaan yarawnahum baa ku qoran saasaa fiican ha cindamaa yarawnahum markay arkaan mutahajiina ilى اlmayaamin inay u bateen dhinaca midigta bay leeyihin istawu xagga kalena ha la simo wa min akhطaءi اla'imati waxaa ka mida calى wajhin khaas wاlmusaliina cumuuma khaladyada ay dadka dadka aimada ah wax tujinaya galaan si gaar ah dadka musaliintana khaladka ay galaan inta badan xirsuhum jacla sibyaani fi sufuufi khalfi الrijaal in si gaar ah gaasha dambe meel goonni inta loo sameeyo caruurta yaryareed la istaajiyo mar haddii ulunaha walaxlaam ay xagga hore yimaadeen uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum caruurtii yaryarayd in saf gaara iyo banaankaa dambe iyaga la wada istaajiyo oo xaggay dhacayaan dumarkii shishe iyo raggii soke dhexdooday istaagayaan meel dhexaa taana waxay imanaysaa hadhow caruurtii inay fawdo kiciyaan iyo qaylo iyo buuq hadday caruurtu qaarkood xufaad yihiin looma diidi karo inay soo galaan safka looma diidi karo ee waa inaad weydiisaa intaadan cayrinin qur-aanka horta xaggee maraysaa ilmo yaroo ka khayr badan odayaal waaweyn baa jira qur-aankana yaqaana ha loo daayo safka hore ama ka labaad ha loo daayo ama wixii lamid a ah ha loo daayo laakiin in iyagii o dhan la wada cayriyo oo la yidhaahda maya sida axaadiis daciif ay soo deliishanayaan ibnu maajah iyo keyrkiisaba ku sugan wa mustanidahum fi dalika arrinkaa waxay u deliishanayaanna waxa weeyaan ma akhrajahu imaamu axmed fi musnad wa abu daawuudin sunankiisa kusoo saariya walbayhaqiy kaana rasuulu llahi salى اlه alay slam yajcalu الrijaala qidaama alghilmaan rasuulku waa yeeli jiray salawaatu اllahi wasalaamu calayh alrijaala ragga wuxuu yeelayey qidaama alghilmaan caruurta yaryarka ahee wiilasha ah hortoodu ragga yeelaya macnaha raggaa hormaraya kulli uma caruurta yaryareed baa xagga dambe la isugu wada geynaya saf gaar ah wa annisaau khalfa alghilmaan haweenkiina waxay iyagay kasii dambeynayaan qaala sheikh alalbaniyi wuxuu yihi lakin isnaaduhu daciifun fiihi shahr bna xawshab baa ku jira wa huwa daciifun isna waa nin daciif ah weeyaan wa fii safi الnisaءi liwaxdihim wara'a الrijaali axaadiid haweenku inay istaagaan ragga gadaashii saf gooni iyaguna ay samaystaan axaadiid baa kusoo artay kusoo aroortay saxiixatun ah wa ama jaclu sibyaani in caruurtii laga dhigo waraa'ahum ragga gadaashooda falam ajid fiihi ama dumarka gadaashoodaba in la geeyo falam ajid fiihi maanan arkin buu yihi sheekh naasir siwa hada alxadiid xadiidkan xadiid aanan ahayn walaa taquumu bihi xuja xadiidkanna waa xadiid daciif aho xujo lagama dhigan karo falaa ara ba'san sidaa darteeda dhib uma arka buu yihi min wuquufi sibyaani caruurtii inay la istaagaan maca arijaali raggii inay la istaagaan ida kaana fi safi muttasic taasina waa goorma ida kaana hadduu yahay fi safi safkii mutasicun mid banaan macnuhu waa maxay raggii safkii horay galeen ka labaad bay galeen ka saddexaad waa bar in caruurtii la yihahdo may idinku kan hageline dadka iman doonaa gelaya gadaasha dambe taga maya ma banaana iyaga ha lagu buuxiye safka ha loo daayo ragga ha dhex safteen sidaasaa wanaagsan waxaana arrintaa tilmaamayu yihi falaa ba'sa maca wuquufi sibyaani caruurtii inay la istaagaan maca arijaali ida kaana fi safi hadduu safkii yahay mutasicun mid waasici noqonaya wa salaatu اlyatiimi maca anasi wara'ahu salى اllah alay slam xujat fi dalik arrinkaana waxaa noo tilmaamaya anas bnu malik iyo wiil yaroo agoon ahaa yaa nebiga gadaashii istaagay salawatu llah wasalaamu aleyh salaad sunnay ahayd gadaashoodana waxaa sii istaagay anas ibnu malik ayayadii mulayka islaan la ohan jiray oo nebiga raashin u samaysay salawaatu اllah wasalaamu aleyh si gurigeeda uu ugu tukada nebiga salawaatu اllah wasalaamu aleyh nebigay u samaysay raashin oo nebigaa u yimid anas ibnu malik ayadiisay ahayd cunuga yar agoonkaana anas buu la dhashay baa la yidhaahdaa labadoodaa nabiga calayhi salaatu wasalaam gadaashiisuu istaajiyey dabadeedna islaantii waa ahayd waxay istaagtay gadaashoodii dambe meesha marka waxaa laga qaatay nebigu waa guuniy waa imaamkii anas ibnu maalig waa nin oday ahy cunuga yarna waa isla safan yihiin ka islaantiina xagga dambey istaagtay inaysa bannaan marka taasaa laga qaadanaya buu yihi sheekhu alsalaatu fi sufuufi almuqaaca safafka gogo-an in lagu tukado dhexdooda oo macnuhu waa maxay tirirka dhexdooda loola jeedaa inan tiir safkii ma sinmi karayo waa in hortii ay noqotay ama gadaashi oo safka aynan gelin tiirarka dhexdooda ilaa in sabab ay keentay mooye can qurata bni yaasin almuzani weeye radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi kunnaa waxaanu ahayn nunha kuwa laga reebo asxaabta rasuulka haddaanu nahay waxaana laga reebi jiray an nasifa inaanu safanno bayna sawaari tiirarka dhexdooda calى cahdi rasuuli اlahi baana loo diidi jiray salى اllahu alayh wali wasalam zamankii nabigii cahdigiisii iyo noloshiisii wanutradu canha waana laga cayrin jiray dardan ceynin waana laga cayrin jiray war maya ka bax ka bax meeshan ha tukanine ka bax saasaana la dhihi jiray arrinta ayadaa maxaa loo diidan yahay xikmada ilaahay baa yaqaana qolo walba waa isku dayeenoo qole waxay yihahdeen waa meesha kabaha la dhigto qole waxay yihahdeen maya malaha jinkaa ku tukada kuwooda muslimiintaa qolo qolaa waxbay ishaareen laakiin wax daliila maaha laysuma ogola tirirka dhexdooda in lagu tukado inaba ha yaraatee laakiin fuqahadu waxay yihahdeen hadduu qofku meel kaleba waayo inuu ku tukado suurtagalba waa noqon weysayba meel kale lama hayo marka inuu ku tukado waa u bannaan tahay saasay yidhaahdaan wa minhu yuclamu halkaa waxaa laga garanayaa karaahiyatu salaati salaadii in la nacay fi safi safkii lagu tukanaya alladii kaasoo taqtacuhu ay goynaysay almudfa'atu aw ilmimbaru aw isawaari midfa'adu waxa weeyaan bahashan laysku kululeeyo hiid baa ku yaalla meelaha dhexo dhan tiirarkii wixii la mid ah ama tiirar baa ku yaalla ama waxaaba ku yaala mimbarkiibaa soo galay mimbarkiibaa dheer sida bilaada caalam alislaam aad buu u dheer yahay laba saf saddex saf isagaa kala goynaya marka kaasoo kale isagii baa kala goynaya ma banaana aw isawaari ama tiirarkiiba ilaa an yadiiqa almasjidu masaajidku inuu ciriiri ku noqdo biahlihi oo meel kaloo lagu tukada la waayo idan wakhtigaas isaga falaa ba'sa dhibaato male min asalaati salaaddii dhibaato male fii hadihi sufuufi xiina idin safafkaa lagu tukanayay salaaddii lagu tukanayay safafka dhexdooda ama tiirarkii dhexdooda dhib male markaa laakiin iyadoo xaaje iyo danba kale aynan meeshii oolin in laysaga dhex tukadaa maya ma banaana hadduu qofku ku tukado culimada waxay kaba doodaanba fuqahadu salaadan ma la soo celinaya mise la soo celin maayo maxalu su-aashu waxa way tahay su-aasha la ma la soo celinayaa salaaddii lagu tukaday tiirarka dhexdooda mise la soo celin maayo alwuquufu awiilu wاdducaau qabla takbiirati اxraami wاlhamhamatu bikalimaati laa asla laha macnuhu waa maxay salaaddii baa loo taagan yahay imaamka intuusan salaada gelin inuu wax akriyo hamhamadu waxa weyaan wax un aan la garanayn buu maanta o dhan daldalaya waxbuu akrinayaa aan la garanaynin ama qofku inuu yihahda sa saacaddaasaan duco bilaabaya iyo wixii lamida waxaasoo idil asl ma laha wa min akhطaءi kahiiri min ala'imati a'imada badankeeda waxay la yimaadaan oo khaladka ah waxa weeyaan alwuquufu الطawiilu ama ha dheeraad ama ha gaabnaada dan lagamaba lahaba wuquufka dheer ee qabla takbiirati اlixraam intaan salaada la xiranin horteeda istaagaan wa sababuhuna waxaa weeyaan sababta keentay laba xaala midood weeyaan ima alwaswasa biatalafudi binniyati shaki baa ku jira shakiga ku jirana waa maxay waswasada haysataa waxay tahay salaaddii baaba u xirmi laba weli salaaddii baan u guntamin fa yukariruhaa marka niyadiibuu ku celcelinaya wa yukhطi'u fiiha xataa yastaqiima bizacmihi wuuna gefaya oo gefaya oo gefaya xataa yastaqiima bizacmihi ilaa uu tooso oy u xirantay siduu isagu isleeyahay ma laha wa imaa nooca labaad waa maxay ee istaaggaa keeni kara intuunan salaada xiran inuu xoogaa taagnaada imaamka maxaa keeni kara liqiraa'ati adciyatin mukhtaricatin inuu la yimaado adciyooyin mukhtarico ahoo isagu u dhambashay laa asla laha wax asalna aanan lahayn sidaa darteedu marka yuhamhimu uu daldalayaa weyan lhmhim leeyahay biha alimaam wayuaminu calayha almu'tamuun dadka ka dambeeyana aamiin bay leeyihin ka qowli bacdihim dadka qaarkii waxay dhahaan marka salaadday u kacaan allaahuma axsin wuquufanaa bayna yadayk walaa tukhzinaa yowma alcardi calayk saasay dhahaan wadankeenii waa laga dhihi jiray meelaha qaarkood allahuma axsin ilaahu wanaaji wuquufana istaageenna bayna yadayka hortaada aanu taagannahay walaa tukhzina ilaahu ana hoojinin yowma alcardi maalinta bandhiga caleyka adiga naloo naloo kaasoo bandhigi doono maalinta addoommada ilaahay loo bandhigi doono maalintaana ilaahu hana hoojinin saasay dhahayaan marka arrinta iyada ducadu waa wax fiican laakiin maxalkeedii ma dhicin wax soo aroorayna maaha aw amase aqaamaha allah waadaamaha maa daamat الsamaawaati wاlardi wixii lamida wajacalna min saalixi ahliha saasoo kale ducoyn iyagana soo ay dadku la yimaadaan oo ay daldalaan bay ka mid tahay lakiin wax soo arooray maaha aqaamaha allahu ilaahay ha ogo o adaamaha allaha joogteeyo wajacalana allah naga yeelo min saalixi ahliha kuwa ehelkeeda salaadan iyadaa kuweeda suusuuban allah naga yeelo maa daamat الsamaawaati wاlardi sidaasay dhihi jireen wakadalika taa waxaa la mida qowl اlmu'tamiin qolooyinka ma'muumiinta ah in ay yihaahdaan cinda amri اlistiwaaءi bitaswiyati الsufuufi markuu imaamku yihahdo istawuu iyagana maxay dhahayaan samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbana wailayka almasiir samicnaa maqalay oo waatacnaa hogaansanay gufraanaka rabbana rabbiga iyagiiyo dembi dhaaf baanu ku weydiisanay wailayka xaggaaga almasiiru noqodkuna ahaaday aw amase waxay leeyihiin allahu akbar kabiira wa ana bika mustajiir allahu ilaahayba akbaru kabiiran weynan weyn wa ana bika aniguna xaggaagaan mustajiirun ahay rabbi o mid gargaar ku weydiisanaya saasay dhahayaan akhطa'uhum min takbiirati اlixraami xata tasliim khaladyada ay galaane kale waxaa ka mid ah takbiirat اlixraam marka lala yimaado ilaa laga salaama naqsanayo assalaamu calaykum laga dhahayo wa min aklaaqi bacd اla'imati waxaa ka mid ah galط nudqi weeyaan ka toddobiyo soddonaad galط nudqi inay marka horeba gaf ka galaan bitakbiirati اlixraami weeyaan ballahu akbar fi takbiirati اlixraami bitakbiiraati wa takbiiraati اlintiqaali khaladka wuxuu kaloo noqonayaa salaada tii lagu xihan laha allahu akbar la dhihi lahaa horta khalad baa laga galay wax allaale wixii allahu akbar ahaa ee ka dambeeya o dhanna waa khalad kale weeyaan iyadana khalad kale weeyaan wa min aklaaqi bacd اla'imati khaladkaasina waa kana dhegeysa hadda aimadu khaladka ay galaan waxaa ka mid iyo ma'muumiintii labaduba waa galaane khaasatan imaamkii idkhaalu hamzati اlistifhaami hamzat اlistifhaam inuu geliyo hamzadii su-aasha weeyaan calى lafdi اljalaalati alf ziyaaduu gelinaya fayaquulu markaasu wuxuu dhahayaa allahu akbar allahu akbar oo macnaheedu maxay noqonaysaa ilaahay miyaa weyn weya allahu akbar jazmi weeyaan culimadu waxay ohan jireen atakbiiru jazmun wاsalaamu jazmun takbiirtu waa jazmi allahu akbar inaad tihaahdid uma baahna in la jiido allahu alifka in la dheereeyo maya mad loo yeelo ma aha inan lahayn alf ziyaada lala yimaado salaamtiina waa la mido wasalaamu jazmun wataynu soo marnay ibnu sayidnaasna uu yihi laa aclamu khilaafan bayna alculamaa salaamtuna waa jazmi weeyaan marka sheekhu wuxuu yihi amat eh, xafidahu اllah allahu akbar bay dhahayaan wahada kufru lafdiyu ereygaa isagaana waa erey kufri ah weeyaan aw amase idkhaalu hamzat اlistifhaami calى lafdi allahu in la geliyo akbar Mm-hmm. allahu akbar fayaquuluuna maxay dhahayaan allahu akbar alifka dambe baa hamse ziyaada lagu daraya fayakunu akbar buu noqonayaa khabar mubtada maxduuf a ah, taqdiiruhu waxay noqonaysaa ahuwa akbar ma ilaahay baa weyn mm-hmm. wa huwa kufrun aydan iyaduna waa la wey ama haddii lafduljalaalha la soo geliyana allahu akbar bay noqonaysaa haddii ta dambe la geliyana allahu akbarna iyaduna waxaa weeyaan ahuwa akbar ma ilaahay baa weyn allaha lasoo sheegay miyaa weyn oo macnaha shaki baaba kaaga jira markaa maxay noqonaysaa waa kufri weyan abilaahi shakun fatir الsamaawaati wاlard sida ilahay ba qur'anka inoogu sheegay wa min aklaadi bacdihim qaarkood gefka ay galaan waxaa ka mid a idkhaalu اlأlifi bacda اlbaai wa qabla الraa'i fayaquuluuna maxay dhahayaan akba akaabir aka akbaar akbaar weeyaan badii ba alif lagu taagaya akbar mhm. in la godana waa khalad aku haddii la yidhahdana waa khalad alifku waa kor dhigan yahay kaafkana waa reeban yahay ba'dana waa kor dhigan tahay ra waa reeban tahay akbar akbaru waa khalad wey laakiin khaladkaasi waa dhamaa kuwan kale mm. khalad kufri ka ratib wey kuwan labada intaba midna ma haboona weeyaan fayakunu marka jamcu akbar buu noqonayaa masder waxa weeyaan wahuwa jamcu kabara wahuwa طabl isagana waaba ka darayba akba akbaar haddii la yihaahdana jamcu kabara weeyaano muxuu noqonayaa asalkiisu luqada carabiga kabara waxaa la yihahdaa tabliga gurbaanka wey o kilaahuma kufrun weeyaan falaa marka sidaa darteeda laa yasixu iطlaaqu calى اlbaari subxaanaه wa tacaala taasina uma cunanto in ilaahay lagu tilmaamo waxaas oo kale wa min khalai fi hada albaab khaladka ay baabkan galaan waxaa ka mid a xadfulhaa'i lafdu ljalaalati hada inay bargooyaan iyadana oo macnuhu muxuu noqonaysaa wa ibdaaluhu in lagu bedelo hamza akbar biwaawin ka qowlihim allaahu akbar akbar wa tamdiidi allahu akbar akbar allaawu we allaawu mise allah maxaa kuu qoran akbaru calى ayati xaal waa khaldyada noocaas oo kale inay sameeyaan fi takbiiraati اlintiqaalina waa la mid fayafuutu sunaة hajaraha kahiiru min الnaasi hadihi اlayaam khusuusa اlأئmaةu minhum marka sidaa darteed halkaa waxay kaga tegayaan sunno nebiga ka sugnaatay salawaatu اllah wasalaamu calayh bal khalad bayba ku dhacayaanba khaasatanna dadka aimada ah can abi hurayrata waxaa laga soo naqlinaya radi allahu tacala canhu marfuucan ida kaana kana ida araada an yasjuda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa hadduu doono inuu sujuudo kabara waa takbiirsanayey uma yasjudu dabadeedna waa sujuudaye uma qaama dabadeedna waa kacaya min al eh? waida qaama nacam saas wey waida qaama hadduu kaco min alqacdati fadhiga hadduu ka kacana kabara uma qaama waa takbiirsanaya waa kacaye alxadiiثu nasu صarيixu wuxuu ku yahay fi ana sunata aلtakbir ثuma الsujuud wa huwa yukabiru wa huwa qaacid ثuma yanhad fafiihi ibطaalu lima yafcalhu bacض muqalidiina halkaa waxaa ku soo arooray buu sheekhu yihi inay yani inay burtay weyaan lima yafcaluhu waxay samaynayaan bacd almuqalidiin dadka dadka iskaga dayda oo ah min maddi takbiiri takbiirta in la dheereeyo min alqucuudi ila alqiyaami inta fadhiga laga soo bilaabo sujuudi waktigeedii laga soo bilaabo ilaa la istaagaya la dheereeyo allahu akbar mhm. ilaa uu la istaagaa bahashi mhm. wa min khaطa'i lma'muumiin iyadana waxaa ka mid a ah, fi takbiirati اlإxraami wa takbiirati اlintiqaad wa takbiiraati اlintiqaali takbiirashada xirashada iyo kuwa kale intiqaalka intiqaalka waxa weeya marka laga gadoomaya ficil oo ficil kale la bilaabayo takbiiraadkeedii bay khaldayaan ma yafcaluhu bacduhum qaarkood waxa ay sameeyaan oo ah miman istaxkama calayhim ibliis uu ka talbiisu ibliisin ibliis in badan wax isaga dheehay talbiisku waxa weeyaan wax dhehitaankii ibn qayim raxmat llah ibn jawzi raxmat ullahi tacala caleyh kitaabkiisa talbiis ibliis buu sidan ku sheegayay macnaha wuxuu kaga waramay kitaabka isaga talbiis ibliis buu bixiyo qolo walba oo muslimiinta ka mid a sida shaydaan uu in badan oo ka mid ah u duufsaday caamadii waxaa ka mid a waxyaabuhu ku duufsaday in uu sidan oo kale sameeyey oo waa maxay min aljahri bالtakbiir in ay la jahraan oy kor ugu qayliyaan takbiirtii wالtahwiishi calى اlmusaliin in ay markaasi tashwiish geliyaan dadkii musaliinta ahaa keligii un baabad moodaa inuu tukanayaba dad kaleba inay la tukanayaan ma moodid takbiiradiisii baa dadkii o dhan waswaas gelinaysa faqad cadaluu fi dalika can اlmashruuci arrintaa waxay kaga iisheen shaygii mashruuca ahaa wajaanabuu waxay ka fogaadeen almanquula can الrasuuli salى اllahu alayh wali waslm wixii rasuulka laga soo naqliyey yay ka fogaadeen wa saaruu waxay noqdeen yarfacuuna aswaatahum codkooda kor kuwa kor ugu qaada bitakbiiri wa yuradidu axaduhum qaarkood waaba ku celcelinaya ataxriimata xirashadii salaada allahu akbartii ahayd wayaltawiya xatى kaأnahu yuxaawilu amra faadixan an yatasawaqa aw yatasawaqa eh, ajaajan maalixan sheekha wuxuu yihi waxabaad moodaa qaarkood siday ula dagaalamayaan allahu akbarta in ay ku jiraan kaأnahu yuxaawilu in uuba yani isku dayayo amra faadixan amar aada u culus yatasawaqu ajaajan maalixan ama inuu qurqurinayo biyo cusba leh biyaha badda qurquri la yihi qofki si uu isugu dhibaya saasoo kale aad moodaa inuu isugu dhibaya fayaqacu fi alkhiibati wاlxirmaan markaasuu wuxuu ku dhacaya qofkii khayba khaybadu waxa weeyaan qofka inuusan waxbaba helinba eber noqdo walxirmaan iyo baabah eber ah wayablugu shayطaan shayطaankii baa wuxuu ka gaarayaa minhu xaggiisa muraada shaydaankii baa dantii uu lahaa ka gaaraya qofka waxaasoo dhanna shakigii waa u keenay allahu akbarti baad moodaa inaysan u xirminba qaarkood rafaadka adaaba ka naxaya siday leeyihiin wa man xawla hareerihiisa dadkii ahaana waa dhibaya biljahri buu ku dhibayaa kor u qaadista bitakbiiri uu kor ugu qaadayo iyo wa ku celcelinta ragcadii koowaad baa kaga tegeysa ragcadii labaad baa kaga tegeysa qaarkood salaadaba waa looga baxa intaysan allahu akbar ba dhihinba mhm. wuxuu u malaynayaa anahu laa yasmacu nafsah markuu sidaa leeyahay qofka allahu akbarta inuusan isaga ismaqashiinin buu umalaynaya sidaa darteedu wuxuu le war kor u qaad haddana maadan maqline shaydaan baa dhahaya isna haye buu leeyahy waa ku celinaya kor u buu leeyahy mar kale kor u mar kale kor u mar kale waswaasadu dadku ay ku dhacdaba waa sidaas weeyaan waa talaacub shayaan shaydaan baa ku cayaaray ila bidalik marka ma inuusan ismaqashiineyn buu umalaynaya marka uu doonaya inuu ismaqashiiyo kor u kor u qaadistiina marka inay noqotay arrintaa fayatadacafu wisra dembigiisii baa kor u kacaya qalahu ibn اljawzi baa sidaa yihi kitaabkiisaasuuna ku yihi aynu tilmaanay غلط الأئمة في الجهر والإsrاar بالbsmلة khaladka kaley galaan aimadu hadday salaadii xirteen waxay tahay in ay laba jahraanba bismi اllaahi weligoodba ama wاlsraari bاlbasmalati inay bisinkii iskaba siraystaan weligoodba arrintu maxay tahay xaqu waxa weeyaan bayna dalik mararka qaarkood mararka qaarkood haakada min akhdaa'i bacdi aa'imati waxaa ka mida ah israaruhum inay joogteeyaan calى tarkihi inay ka tagaan aljahri bilbasmalati daa'ima weligoodba fi salaa wayuqaabilu hada alfariiq qoladan waxaa kasoo horjeeda fariiqun qolo kale aakhar iyaguna oo min aljuhaali ka mid ah xayثu yatrukuuna waxay ka tegayaan asalaata salaadii bay ka tegayaan khalfa man qof gadaashii ay ku tukanayeen laa yajharu biha aanan laba jahraynin bismaladi war bisinkii buu ka tegay naga daaya ku daba tukan mayno saasay dhahayaan kamaa waqaca lii sheekhu wuxuu yihi sida anigaba igu dhacday maca kibaari sini rag odayaal ah fii bacdi اlmaraati mararka qaarkood qaala bn اlqayim dhegeyso imam bn اlqayim wuxuu yihi wkana slى اllahu عalayh wali waslama yajharu bbismi اllahi الraxmani الraxiimi taaratan wayukfiyaha akara mima yajharu biha nabiga alayh الsalaatu wasalaam waa la jahri jiray bismi اllahi الraxmani الraxiim kor buu u qaadi jiray macnaa hadduu salaada galo allahu akbar yiraahdo oo adkaartii u akriyo bismi اllaahi الraxmani الraxiim alxamdu lilah saasuu akrin jiray macnuhu saas wey bismi اllahi الraxmani الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin الraxmani الraxiim saasuu nabiga u akrin jiray salawatu اllah wasalaamu عaleyh waa soo wada kheyr allah ku siiyo wayukfiyahaa waa qarin jirayna akthara wax ka badan mima yajharu biha inta uu la jaaro inta uu la jahro in ka badanna nebiga alayh slat slam waa qarin jiray walaa rayba shaki male annahu lam yakun inuusan ahayn yajharu biha nebiga alayh salatu salaam mid la jahra daa'ima fi kuli yowmi walaylati khamsa maraat nebigu lama jahri jirin salawatu llah wasalaamu alayh abada xadaran wa safaran hadduu joogo iyo hadduu maqan yahay oo safar ku maqan yahayba wayakfى dalika arrinkaa kama qarsoomin wayakfى calى dalik oo hadduu nebigu la jahray wayakfى calى dalika arrinkaa kama qarsoomin calى khulafaa'ihi الraashidiin wacalى jamhuuri asxaabih asxaabtiisa badankeeda iyo waahla baladihi fi اlacsaari اlfaadilati hada min amxali almaxaal wax aanan weligeedba suurtagal ahayn weeyaan intuu nebiga la jahray inay dadkaasoo dhan ka qarsoonto oo waxaan suurtagal ahayn sheekhu wuxu yihi xatى yaxtaaja ilى التahabuti fiihi alfaad mujmala wa axaadiiثu waahiya si arrintaan u cadeenno oonu ugu baahano marka waxaanu soo qaadanaynaa axaadiiث iyo alfaad aanan sugnaanin nabiga ka sugnaanin salawat اllah sl maya faصaxiixu waxaa ah ana tilka اlaxaadiiثa غayru صaxiixa axaadiista basmalada ku soo arooray jahrigeeda badankeed waa daciif weeyaan غayru صariixin weeyaan wasariixuhaana غayru صaxiix kawa ay ku caddahayna daciif weeyaan oo صaxiix maaha whada mawdic ystadcii mujalada dakma arrintanna waxay keensanaysaa in laga hadlaa mujalad dakmi buu yidhi ibnu qayim raxmat اllahi tacala aleyh walidalika aimadu kutub badanka alifeen taqriiban waa masaa-isha ugu badan ee laga alifo xagga fiqiga ah kutub laga alifo bisinka ilaa iyo inta magacyadooda aan dul istaagay laba boqol waa gaarayaan oo kitaab yani inta laga alifay wey mamasaladan keligeeda marka aad bay u tiro badan yihiin sidaa darteeda nebigu alayh isalaatu wasalaam xayaatadiisa badankeeda waa siraysan jiray mararka qaarkoodna waa la jahriyey waxaan filaya marar qaarkood waa la jaharnaa walow naadir ba ha iska ahaatee sidaasaana sunada nebiga salawaatu اllah wasalaamu aleyh ama bacda dalik cidna loogu aaba yeeli maayo maxaa yeele hadiga nebiga hadduu saas aha nebigaanu raacayna salawat اllah wasalaamu aleyh inaanu dad ku raali gelino dan qanciskooda waa in loo sheegaa sunada nebiga alayh salaatu wasalaam yana ay ku qancaan maxaa yel haduu nebigu salaadiisu ee sidaa ahayd salaadaad waa inay waafaqdaa tii nebiga salawat wasalaamu calayh wasawaabu an yuqaal sida sawaabka ah waxay tahay in la yidhaahdo ina hada amru mutasicun wاlqowlu bilxasri fiihi mumtanicun amarku amar iska waasicah in la yidhaahda hal masaladan hal qowl ha lagu soo koobana suurtagal maaha wa kulu man dahaba ilى riwaayati qof kasta oo riwaayeed ku tegayna fahuwa waxa weeyaan musiibun mutamasikun bisunna taasi maxay noqonaysaa waddankeennii baa joogtaa jahriguna waa wax dadka caanka ah agtooda madhab shaaficiye wey la jahr adiguna dadkoo dhan aqooninba ha u keenin bismi illahi raxmaan raxim inaad tirada waa siraysanaya meesha aad timid lagamaba yaqaanaba jahri inaad adigu tirahdid waa la imanaya suurtagal maaha maxaa yeelay waaqaca isaga ah inaad dadkii hadday sidaas yihiin oy ku dhaqmaan sunada nabig nebiga waa ku soo aroortay inuu siraystay adna sirayso dhib ma leh haddaad wasad ka dhigtidna oo dadkii ahayd sidaa iyaguna ay yihiinna dhib ma leh amarka mutasic weeye markaa waa waasic weeyaan wax dhibaata le maa wاtamaamu sida tamaamka aya wاlkamaalu waxa weeyaan mutaabacaة الmuصطafى salى الlahu عalيه waslama fi kuli اlaxwaal fayajharu biha taaratan warar qaarkoodna nebigu waa la jahrayey wayusiru biha waa siraysanaya bisinkii akara in badan wallahu اlmustacaanu wallahu wahuwa yahdi ilى sawaء الsabiil wa min aljadiiri bالdikri waxaa in la sheego mudan ana daara quطniya wagayruhu min alxufaad daara quطniya raggii kutubta ka alifay buu ka mid ahaa iyo wagayruhu min alxufaadi dacafuu way daciifiyeen axaadiiث اljahri axaadiista ku soo aroortay in lala jahro biاlbasmalati fi اlqira'ati fi الصalaati wamaca hada sidaasoy tahayna yaraa bacda man yaraa صixata kalaamihim wa xukmihim jahra اlimaami fi bacضi اlaxayiini biاlbasmalati marka wuxuu yihi sidaasoy tahay haddana yaraa bacda man dadka qaarkii waxay arkaan yaraa arkaya sixata kalaamihim warkooda inuu sax yahay iyo wa xukmihim jahru limaami imaamka inuu la jahro fii bacdi alaxaayiini bilbasmala mararka qaarkood inuu imaamka la jahro basmaladii in eh, tarataba calى tarkihaa hadduu ka tegisteedii ka ratibmayo bilkuliyati hajru اlcawaam waa meesha hadda aynu tilmaamayna waddankeenni haddaad tirahdid oo kale hadda xoogaa in la bartay baad moodaabe waagii hore oo kale haddaad tirahdid waa ka aamusaya bismi اllahi الraxmaan الraxiim ma akrinayo waaba lagaa wada tegayaaba meelaha qaarkoodna waa cagsi haddaad bisinka la jahartid laguga daba tukan maayaba qolooyinkan xanafiyadoo kale ma wax kugu daba tukanaya arki maysid marka waxay tahay xikmadu haddii aad u tegtid dadka aad la joogtid siday yihiin maadaama arrin amarku waa yahay mutasic sidaa un adiguna yeel marka sheekhu wuxuu yihi jazahu اllahu khayra nacam calى tarkiha bاlkuliyati hajru اlcawaam caamada inay ka jaharto lahaa waاctiqaadihim anaha laysat aaya min alfaatixati xanafiyadii weeyaan waxay aaminsan yihiin bisinku inuusan bahaynba aayad faatixada ka mid a afaadahu warkaa waxaa noo faa'iideeyey sheekhina alalbaniy xafidahu اllah fi bacdi majaalisihi halطa fi kayfiyati qira'ati اlfaatixa khaladka kale meesha soo galaa wuxuu yahay dadku ay la yimaadaan khaladka sagaal iyo soddonaad faatixada akrinteedii oo waa sidee su-ilat waa la weydiiyey umi salamata xadiidkii صaxiixa radi allahu tacala canha can qira'ati rasuuli اllahi salى اllahu alيyه waslm rasuulka alle qira'adiisa say ahayd faqaalat markaasay waxay tihi kana yaqطأu qira'ata aaya aaya nabiga alayh الslat slam kana yaqطacu qira'atahu qira'adiisa waa kala gogoyn jiray aayatan aayatan buu nebigu u kala gogoyn jiray oo macnuhu waa maxay bismi اllaahi الرaxmani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin الرaxmani الraxiim saasuu nebigu u kala gogoynaya marka khaladkan muxuu yahay marka dadku ay galaan wa hadihi sunat buu yihi sheekhu arrintaa iyadaa marka waxa weeyaan suno tarakaha ay ka tageen akaru qura'i hada الzamaan in badan oo dadka qura'da qur'aanka akhriya ah zamankan ay ka tageen fatasmacuhum waxaad maqlaysaa xatى fi الصalaati yaqra'uuna inay akrinayaan alfaatixata lakin maxay akrinayaan binafasin waaxid hal nefsashee bay ku akrinayaan oo waa sidee bismi اllahi الرaحman الرaحim alxamdu lilah rab اlcaalamiin الرaحman الraحim malik ywm din wala daliin waaba dhamaatayba markaasuu neeftiisii sii daynaya warkaasi war saxa ma aha hadyiga nebigana ma aha laa yaqifuuna ma istaagayaan calىa ru'uusi اlaayi aayadaha madaxooda ma istaagayaan waxaa la rabaa aayad aayad inaad u kala googoysid saasaa ahayd hadyiga nebiga alayh الsalaatu wasalaam acraduu waa ka jeesteen can الsunani watanakabu acrضu can الsunani watanakabu aلsunana sunan sunantii nabigana alayh الsalaatu wasalaam waa ka jeesteen wax kaloo ay la yimaadeenna meeshu waa lagu bedelay wey hadaana allah waiyahum liitibaaci wamuwaafaqati nabiyina muxamedi sal ly slm fi jamici axwaalihi وaqwaalih وafcaali annaga iyago allah na hanuuniyo nana waafajiyo inaanu haleelno sunadii nabigeena alayh الsalaatu wasalaam hadday qowl noqon lahayd iyo xaaladaheen iyo afcaasheennaba allah na waafajiyo hada can اla'imati ama can اlcawaami taasi waa imaamka khaladkiisii weeyaan ama cawaamtii dadkii caamada ahaa falkhaطbu ashaddu waakhdar arrintu intaa waa kasii daran tahay waana ka fog tahay id anahum kahiiru laxni maxaa yeelay badankooda waxay la yimaadaan waa laxni khalad weeya fii qira'atiha faatixada akhrinteeda khaladkuna waa laba nooc qurada waxay yidhahdaan khaطأ jeli ah iyo khaطأ khafi ah khaطأ jeliga ah salaadaada waa ku bureysa khaطأ jeliga ah salaadaadii waa ku bureysa oo haddii aad sidaa u akhrisid qur-aanka in lagaa saxa weye maxaa yeelay alle wuxuu yihi subxaana wa tacaala waratil ilqur'aana tartiila oo macnaheedu ay tahay in qofku uu la akriyo xuruufihii isagoo ka soo saaraya makhaarijtoodii makhaarijtoodii isagoo ka soo saaraya laakiin hadduu qofku macnihiiba ka bedelo waxaanan meesha jooginba akriyo salaadiisii waa ku buraysa arrintaa inuu iska ilaaliyo weyaan sheekhu wuxuu yihi warubamaa yusqituuna waxaaba la arkaa mararka qaarkood inayba ridaanba xuruufan xuruuf inay ridaan minha faatixadii ka mid a aw yubadiluuna xuruufan ama ayga ku bedelaanba xuruuf kale bixuruufin ukra ay ku bedelaan xuruufti intay bedelaan inay xuruuf kale ku bedelaan innaga waxaa nagu badan wala daaliin maxaa see loo akriyaa غayr اlmaqdubi عalayhim wala wala laaliin qaar dhahayana waad arkeysa lam ba ku bedelay wixii o dhan ba hmm. hayr اlmaqdubi hayn weeyaano geyn baa lagu bedelay halkan aynu joogna caruurteena qur-aanka alhamdu lilaahi bay yidhahdaan iyaguna xadiiba ha baa lagu bedelay wahaakada halkaa adigu sii wad markaa hmm. sheekha markuu wuxuu yihi aw yaquuluuna waxay dhahayaan alhamdu lilaahi badel alxa xada bedelkeeda aw yaquuluuna waxay leeyiin wala daaliin bedela daadkii iyay da ku bedelayaan ama waa lam bay ku bedelayaan ama wixii la mida aw yaquuluuna ama waxay dhahayaan iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin meesha maxaa ka maqan wow baa ka maqan waa iyaaka wey alifkii owga waa la tageen shadkiina waa ka tageen maxaa yeeley ya shad baa saaran biisqaati lwaawi aw biisqaati shaddati fi iyaaka nacbudu oo kale maalan fayaquluha waxay dhahayaan bitakfiif ilya ya-da oo la fududeeyo muxuu noqonayaa marka iyaaka bay ahayde haddii ya-da la fududeeyo maxaa dhacaya iyaaka iyaaka in la iska dhaho wain qasada almacna haddaa macnaha ola jeedid marka muxuu noqonaya luqada carabiga asalka ku ah kufrun lianna aliyaak maxaa la dhahaa daw shamsi iftiinka qoraxdaa la yihahda luqada carabiga haddii takfiif la akriyo wey iyaaka weeyaan marka aayaddii warubama ijtamaca waxaa dhici karta qofka inuu kulansadaba libacdihim qaarkood inay u kulanto majmuucatu min alakhtaa'i almadkuurati intaasoo khalad aan soo sheegnayba inuu qofka kulansadaa dhici karta marar qaarkood in lam takun kulahaa dhammaanteedba hadduusan la imanin badankeedaba inuu la yimaado sidaa darteeda qofka inuu iska saxa weeyaan wamaca hada tajidhu waxaad arkaysaa haddii la yidhaahdo kaale ha lagaa saxo ama kaale meeshii lagu saxayay dhegeyse salaadaadii ha lagu hagaajiyo ha lagu toosiyo mucridan can اlistimaaci dhegeysadkii inuu kasii jeesanayo liduruusi اlcilmi duruustii cilmigeed inuu fadhiisto oo wax dhegeysto oo wax faa'iideysto waa kasii jeesanaya saadan wuxuu ka fogaanaya can majaalis اlculamaa cajalan wuxuu u degdegaya ilى majaalis اlagwi wاllahwi sheekh inuuna arkaya abad moodaaba doonadyadii loo cararayay walaa yakfى kuma kama qarsoona buu yihi sheekhu ana juluusa alcaalami cidna kama qarsoona qofka caalimka oo lala fadhiisto libathi اlcilmi marka cilmiga uu akrinayo min akbar الnicami inay tahay qofka cilmiga kugu dhaama waktiga uu cilmiga u fadhiya wax akrinayo ood ka dhegaysataa min akbar الnicam weeyaan nicmooyinka ilaahay ku siiyey nicmada ugu waaweyn bay ka mid tahay calى اlcaamati khaasatan dadka caamada ah id maxaa yeelay yajibu calayhim الsacyi waxa waajib ku noqonaya inay usoya u socdaan liطalab اlcilmi الnaafic waajib weeyaan rasuulkana wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh طalab اlcilmi fariida calى kuli muslim farad maxaa la yihahdaa fard sida salaaddii aad tukatay oo kale wixii waajibkugu ah cilmiga inaad raadisaana waajib weeyaan qof kasta oo muslim ah rag iyo dumar wuxuu ahaadaba cilmiga ugu horeeya waajibka kugu ah salaadaada wey inaad baratid waxay ku buri lahayd iyo waxay ku ansixi lahayd qiraa'adeedii in lagaa saxo iyo wixii lamid a ah sheekhu marka wuxuu yihi faida kana bayna adhurihim dadkii caamada ah hadduu dhex joogo man yaciduhum mid waaninaya oo yucalimuhum wax baraya wa hum iyaguna mucriduuna canhu ay kasii jeesanayaan oynan u imanayn majaalistii famaa ashqaahum maxaa ka dhordarsi badan kuwaasi waa khayr daran yihiin macnihi wama atacasahum wa macnaha waxa weeyaan waa kuwa aan barako lahayn oo kale facalayhim waxaa korkooda ah an yataquu llaha inay ilaahay ka cabsadaan fii hadihi اmukhaalafaat mukhaalafaadka inay ilah uga cabsadaan bal arrintaasi waxay keenaysaa wax aad u tiro badan nebiga alayh الsalaatu wasalaam saddexdii nin isagoo maalintii hadlaya oo dadka wax u sheegaya saddex nin baa soo qaabishay midkood waa soo socday ilaa nebiga agtiisaba uu fadhiistay salawat اllah wasalaamu aleyh kuna waa xishoodoo dadka gadaashoodu iska fadhiistay midna waa iska tegeyba nebiga alayh الsalaatu wasalaam baa markuu warkiisii dhamaystay wuxuu ku yihi war saddexdii nin ee noo timid nebig wuxu yidhi alayh salatu salaam ama axadum fa faaawa allahu ilayh midkood waa soo socday ilaa u dadki intuu soo dhex dardaray aniga agteyda fadhiistay ilahay buu usoo dhawaaday allahna soo dhaweystay wa ama alaakharu fastaxa fastaxa allahu min ka kale waa xishooday inuu dadka soo dhex dardara gadaal buu fadhiistay ilahay baa ka xishooday isagana wa ama alaakharu buu nebigu yihi alayh salatu salaam ka kale soo maha faacrada faacrada allahu canh waa jeestay ilahay baa ka jeestay isagana subxaana wa tacaala marka xalaqaadka cilmiga marka naloogu yeeray irinta aan kasii boodaynan cararayna annagoon dan kale iyo wax naga dambeeyo lahayn faacrad allahu canhu baa ka ratimaysa hales ilaaliyo wa an yatlubu alfawza sidoo kale waxay khasaareen oo aynan helaynin inay helaan waxa weeyaan faws iyo liibaan haddii laakiin ay yimaadaan maxay helayaan oo ay ka helayaan xalaqaadkii cilmiga ah wa an yatlubuu inay dalbaan alfawza bialab alcilm cilmiga raadintiisa waxay ku helayaan jannadii weeyaan maxaa yeele rasuulka alayh salat slam xadiidkiisuu ka soo qaatay sheekha ee ahaa waman salaka طariiqa yaltamisu fiihi cilma sahla allahu lahu bihi طariiqa ilى اljanة qofka qaado waddo uu cilmi ku raadinayo waddadii jannada ilahay u sahlaa subxaana wa tacaala waddadii jannadaada haysaaba intaad waddada cilmiga haysid wاlfiqa fi اdiini iyo diinta oo la fahmo fainahu mirqaة الnajaah sheekha wuxuu yihi waaba dariiqa lagu nabadgelayo najaadka iyo badbaadada ah alarbaciin tan afartanaad waxay tahay ducaaءu اlma'muumiina aثnaaء qira'aةi اlfaatixati wa cinda اlintihaaءi minha ducada ay dadka ma'muumiinta la yimaadaan goormay la imanayaan aثnaaء qira'aةi اlfaatixa marka faatixada la akrinayo iyo wa cinda اlintihaaءi minha markay sii dhammaanaysaba imaamkii baa sii dhamaynaya faatixadii hadhow aamiintaas wuxuu rabaa ducadiisi inay ugu hagaagto ducuu la imanaya marka rabi kfir lii waliwaaliday aamiin bay dadkiina dhahayaan ninka caqli badan ma aragteen wالتنbihi calى aklaadi fi التأmiini iyo in laisku baraarujiyo khaladka ay dadka qaarkii galaan markay aamiin dhahayaan wa aثnaaءi qira'aةi اlimaami fiiha imaamkii oon weliba sii dhamaynin inay aamiinta la boodayaan iyaguna wa min akhطاءi اlma'muumiina waxaa ka mid a iyo akhlaطihim khaladyadooda qowlihim ay dhahaan astaciinu bika ya rabbi xiina yaqra'u اlimaam markuu imaamku akrinaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayaa waxay dhahayaan istacantu bika ya rabbi rabbi adaan gargaar ku weydiistay aw qowlihim ama waxay dhahayaan rabbi kfir lii waliwaaliday xiina yaqra'u limaam markuu imaamku akrinaya ihdina siraaط almustaqiim sidoo kale markuu soo gebagabaynayana ducada noocaas oo kale way akhriyaan qaar baan ku arkay dadka ka mid a wa min aljadiiri bاdikri waxaa in la sheego mudan huna amraani laba amar weeyaan alأwl wuxuu yahay ana min الsunati sunadii waxaa ka mida an yajhara alimaam imaamka inuu la jahro biaamiin caawa qira'ati goormuu la jahraya markuu dhameeyo dabadeed alfaatixati ta labaad marka taasina waxaa ku soo arooray can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala qaala rasul kana rasuulu اllahi salى اllah alay wasalam abu hureyre wuxuu yihi rasuulka alla wuxuu ahaa ida faraqa min qira'ati umi اlqur'an hadduu bogo suuraة اlfaatixa umi اlqur'an waa faatixadii weeyaan hadduu suurada faatixada nabigu bogo salawaatu اllah wasalaamu caleyh rafaca sawtahu codkiisu kor ugu qaadi jiray oo waqaala wuxuu oran jiray aamiin saasuu nebigoo dhihi jiray fa fii mashruuciyatihi marka meeshaasi waxaa laga qaadanaya mashruuciyada ku soo aruuray inay sharci tahay rafculimaami imaamka nafaaantiisi inuu kor u qaado sawtigu codkiisii kor ugu qaado bita'miin wa bihi yaquulu warkaana waxaa yihi ashaaficiyu wa axmed mhm. maalikiyaduna waa way yihaahdaan xanafiyadu laakiin weligood ka maqli maysid qolooyinka hindida haddaad la tukato saaka salaaddii fajar baan qolo la tukanayay dhowr qof baan ahayn baan u malaynayaa qolooyinka aamin yiri meel dhexan ka boodne <laughs> hindida iyo bakistaaniyiinta waxoo dhan waa sidaa wey axnaafta o dhan waa saas wey marka aلthani waxa weeyaan yadulu qowluhu waxaa kutusinaya qowluhu salى الlaه alيه waslam wuxuu ina tusinayaa nebiga warkiisa uu leeyahay ida amana اlimaamu faaminuu hadduu imaamku aamin yihahdo faaminuu idina aaminsaduu nabigeena yiri alayh isalaatu wasalaam macnuhu waa maxay dadkii ma'muumiintan inay aamiin dhahaan waa khasab weyn laakiin goormay dhahayaan goormay aamiin dhahayaan dadka qaarkii waaba halmansan yihiin dhowr sano horteed baan xusuustaa eh, qisadii nabiy llahi muusa baa laga warramayey taraawiixda waxaa natiijinaya macali maxamed marka suuratu shucaraa buu marayey nabiy llahi muusa qisadiisa awaa'ilkeeda facaltuha idan wa ana min adaliin fafarartu minkum lama khiftakum fahaba li rabbi xukm facaltuha idan wa ana min adaliin markuu yihi mid gadaasha ka mid on baa aamiin la boodiyey <laughs> maba ogow meel la maraya mm. wyadulu qowluhu salى اllahu alيyه alي wslam wuxuu ku tusinayaa ida amana alimaamu hadduu imaamku aaminsado faaminuu idina aaminsada calى wujubi الtaأmiini halkaa inay tahay aamin in la dhaho waajib inay tahay calى اlma'muumi dadka dambe ee ma'muumiinta ah wاstadharahu shawkaniyu shawkanina arrintaa wuxuu ka muujiyey kitaabkiisuu ku muujiyey macniha lakin laa muطlaqan bal muqayadan arrintaasi duuduub ma wada ahee waa gaar weeye bian yuamina alimaam maxay tahay imaamka markuu aamiin dhahad adna dhahaysaa ama imaam ama alimaamu walmunfarid imaamka laakiin iyo qofka munfaridka ah famanduubun faqad buu yihi iyagu nadbi bay ku tahay haddaa keligaa tukanaysid aamiin inaad dhahdo khasab kuguma imaamkana isagu hadduu dhameeyo waladaliin aamiin buu dhahaya naam laakiin warkan iyuu u dhacaya ida amana alimaam faaminuuda amarka ah waa ma'muumiintii weeyaan wa min alakطaaءi اljisaami maxaa ka mid akhطaada aad u waaweyn wاladii baatat muntashiraة bayna alanaami dadkuna ay in badan la yimaadaan mutasaabiqaة اlimaam musaabaqaة اlimaami imaamkii in lagala hormaraba musaabaqaة اlma'muumi dhe ma'muumkii inuu kala hormaro alimaama fi jahri التa'miini aamiinta la jaharkeeda غayr اlmaqdubi calayhim wala dal isagoon dhamayninba aamintii waa daba socotaa dadka xaggooda ka macnaa marka arrintaasi waa khalad weeye famacnaa qowlihi salى اllahu alay waslm nebigu warkiisa uu yihi ida amana alimaamu faaminuu macnaheedu waxay la mid tahay haddii lagu yidhaahdo ka waran famacnaa qowli اlcarabi ay dhahaan ida اrtaxila imaam amiiru fartaxilu amiirka iyo hogaamiyaha hadduu rarto oo uu baxo idina baxa haddii lagu dhaho maxay noqonaysaa hebel hadduu kaco adna kac hadii lagu dhaho hebel hadduu baxo bax macnaheedu haddaad ka hor kacdo ka warna baxdo amarkii maadan qaadanin wey nebiga alayh الsalatu salaam wuxuu yihi ida amana alimaamu he faaaminuu idinna markaa aamin dhaha oo macnuhu waxa weeyaan inaadan imaamkii ka hormarin yaa laga qaadanaya meesha iyada ta kale xadiid kale nabigu wuxuu ku yihi man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min dembih aamintaada iyo malaa'igta aaminteedu hadday iswaafaqaan dembigaagaba waa la dhaafayba khalaas asbaabaha makfiraday ka mid ta falma'muuru haddaba xadiidka amarkiisu laa yata'aharu can اlamiiri fi اlirtixaali amar haddii lagu yihahdo o lagu yihahdo amiirka hadduu baxo adna bax macnaheedu waa maxay falma'muuru qofka amarka la siiyey laa yataأharu kadib dhici maayo can اlamiir walaa fi lirtixaali xagga rarashadii walaa yasbuquhu kamana hormaraya oo wayataqadamu calayhi ka hor dhici maayo marka maxay noqonaysaa isaga markuu baxo la bax adigana hadduu kaco kac baa lagu yihi hadduu baxo bax baa lagu yihi inaad kadib dhacdidna amarka waa ku khilaaftay haddaa ka hormartana waa khilaaftay wey macnaheedu sidaasoo kale wey xadiidka nebigana alayh الsalaatu wasalaam wkadalika taa waxaa la mida atamiin aamintii baa la mida fayanbagii lilmamuum mamuumka waxaa laga rabaa an yantadira inuu sugo xataa yasmaca ilaa uu maqlo nudqa imaamka inuu ku dhawaaqayo markaasi bita'miin oo marka aad la tirahdid adigana uma yutaabichu waa raacaya walaa yataأharu calayhi kadib dhic maayo fiihi imaamkii arrintaa kaga dib dhici maayo atamdiiti fii maddi aamiin in la dheereeyo madka aamiin oo macnuhu waa maxay fayumaduuna waa dheeraynayaan mad albedel aladii fii awalihaa taasoo aaminta horteeda hore ah akara wax ka badan min xarakatayni madkii laba xarako u ahaa wax ka badan bay jiidayaan bal sita xarakaad bay marar qaarkood bay jiidaan bal qad yusiluuna waa gaarsiinayaan ilaa sita sita xarakaad bay gaarsiinayaan ka fii bacdi masaajid sida masaajidada qaarkeed aanu ku aragnay buu yihi sheekh wa fii bacdihim yalfadu qaarkood wuxuuba ku dhawaaqayaa amiin miimkiiba bitajdiid ilmiimi miimkii shadayaan cakaahu bacdu ahli اlugati ahlu luqada qaarkood baa waxay ka warameen wa huwa daciifu weyaan cinda jamaacati minhum ahlu luqada badankoodana arrintaasi waa daciifiyeen wasaraxa almutawala min ashaaficiyati isagu wuxuu caddeeyey biana man qaalahu qofka aamiin sidaa yihaahdee miimka shidaa haakada baطlat salaatu inuu sidaa qababo isagu wa bacduhum yatalafadu biaamiin bisawtin murtaficin can اlmuctaad qaarkood aamiin markay leeyihiin codkii caadiga ahaa cod ka sarreeya ay ku dhahayaan oo macnuhu waa maxay aamiinta waxa laga soo maqlaya meel ilahay ogyahay wa bacduhum yatalafadu biha wayarfacu ra'sahu waaba kasii dareenoo kuwan codkiibuu kor u qaadaya haddana madaxii buu kusii daraya aamiin buu leeyahay indhihii buu kor u taagaya ila alaclaa buu kor uga qaadaya aw calaa wajhin daa'imin mm, wejigiisa wa kulu dalika mukhaalifun lihadyihi sala allahu alay slam dhammaanna hadyigii nabiga waa khilaafsan yihiin baqiya bacda hada umuur intaa dabadeed waxaa noo haray arrimo inaanu cadeyno alawal ta u horeysa la cadaynaya waxay tahay habata min hadyihi salى اllahu alay waslam nebiga hadyigiisa waxaa ka sugnaaday annahu ida mara biaayati raxmati an yas'ala allaha tacaala min fadlihi hadduu aayad raxmada soo maro ilahay buu weydiisan jiray nebigu salawatu اllah wasalaamu caleyh wإida mara biaayati cadaabin aayad cadaab hadduu soo marana an yastaciida bihi min الnaar ilahay buu naarta ka magangeliye weydiisan jiray aw min alcadaabi cadaabku ilahay ka magangelye weydiisan jiray aw min ashari shartu ilahay ka magangelye weydiisan jiray aw min almakruh ama waxaa la nacay bu ilahay ka magangelye weydiisan jiray walakin hada fi qiyaami اleyl arrinku ma ahayn arrin joogte arrintani waxay gaar ku ahayd qiyaamu leyl waxaan caddaynaya xadiidkii xudayfa bn alyamaan iyo ragga la ay warinayeen salaatu leilka nabiga ay la tukadeen bay sidaa ku arkeen laakiin salaadaha caadiga sidaas ma ahayn marka farqi baa udhexeeya wey famuqtada itibaaci muxuu keenayaa raacitaanka nebiga asaxiixa ee weliba suuban alwuquufa cinda alwaaridi in la dul istaago oo keliya wixii soo arooray wa cadamu tawasici inaan la waasic yeelin fiihi arrinkaa isagaa bilqiyaasi wاra'yi inaan lagu waasic yeelin oo macnu waa maxay hadduu salaatuleilkii sameeyeyna maalintiina waa la samayn karaa salaadihii waajibka in la dhaho waa looga qiyaas qaadanaya maya hadday qiyaas tahay arrintani waa qolo horaa kaaga hormari lahayd lakin wax kaaga hormare lama hayo w macnehedu walow facalahu marka waxaad ogaataa buu sheekhu yihi arrintan iyada ah fainahu low kana dalika mashruucan arrinkaasi hadduu yahay wax mashruuca arrintaasi hadday tahay wax sax ah fi lfaraa'idi in lala yimaado ayضa la facalahu salى اllah alay wasalam nebiga allah samayn lahaa walow facalahu hadduu nebiga sameeyeyna lanuqila waa naloo soo sheegi lahaa qola afkiisa mooye wax kaleba aan dhowri jirin abu hurayra wuxuu yidhi salaada allahu akbar markaad tiraahdo iyo intaad faatixada ka akrinayso waxbaad akhrisaay tolo muxuu yahy waxaa akhrisay rasuulka allo waa usii fiirsadee fiir hadda waa la weydiin lahaa sidaasoo kale aa weydiin lahaa nebiga alayh isalaatu wasalaam bal lakana naqluhu awlaa min naqli dalik fi nawaafili kama laa yakfa sida waajibkaba loogu soo naqliya waxaa la mida sunnooyinka caadigaana waa lasoo naqlin lahaa laakiin lama hayo sida aanan qarsoonayn marka iyadana lama sheegin wey aلثاني arrinta labaadee in la baraarujiyo u baahan baa waxay tahay yaqulu kaثiiru min alma'muumiin in badan oo ma'muumiinta ka mida waxay dhahaan cinda qira'ati اlimaam imaamka markuu bogo dabadeed suuraة الtini alaysa allahu biaxkami اlxaakimiin fayaquluuna bala bay dhahayaan ana calى dalika min الshaahidiin saas oo kale waisnaaduhu arrintaa isnaadkeeduna ضaciifu fiihi weeye raawi lam yusam raawi aan la magacaabin baa ku soo arooray sidaas ayuu sheekhu yihi jazahu اllahu khayra laakiin waxaa saxa arrinta soo socota oo ah suurat alqiyaam oo kale iyo waa ka duwan tahay ama suurat atiin asaaniid badan baa kusoo arooray oo dhowr ah ninka la yiraahdo imaam اqurطbi ramat lah imam الطabri raxmat اllahi tacala aleyh tafsiirkiisuu kusoo aroorinaya qofka doonaya halkaa dib hagu laabto waxaadna moodaa in badan oo saxaabadii ka mid in iyaguna samayn jireen wacalى ayati xaal istaxsanahu bacd ahli اlcilm in badan oo ahli cilmiga ka mida waa soo dhoweeyeen arrintaa hore laakiin sheekhu wuxuu yihi sanadkeeda dacfi baa ku sugan aلثaaliثu arrinta saddexaad waxay tahay saxa lafdu waxaa sax noqday lafdiga ah subxaanaka fabala in la dhaho bala w ana calى dalika min ashaahidiina ma ahe subxaanaka fabala in la dhaho cinda tilaawati اlimaami markuu imaamku akriyo alaysa dalika biqaadirin calى an yuxyiya اlmowta suuraة اlqiyaama alaysa dalika biqaadirin allaha sidaa ah miyuunan awoodin calى an yuxyiya اlmowta kuwa dhintay inuu soo nooleeyo subxaanaka fabala baa la dhahaya balow ana calى dalika min ashaahidiina ma aha wa can muusa bni abi caaishata waxaa laga warinaya qaala inuu yihi taabici weeyaan kaana rajulu yusali nin baa wuxuu ahaa mid tukanaya fowqa beytihi gurigiisa dushiisu ku tukanayay wa kaana ida qara'a wuxuu ahaa hadduu akriyo alaysa dalika biqaadirin calى an yuxyiya اlmowta qaala wuxuu dhihi jiray subxaanaka fabalaa fasa'aluuhu can dalik nigo markaa suuraddan akhrisa aakhirkeeda subxaanaka fabala un baabad ku haysaaye maxay tahay sidan faqaala wuxuu yihi samictuhu min rasuuli اllahi salى اllah alay slam waran iskala imid ma ahe rasuulka allan ka maqlay alraabicu arrinta afaraad waxay tahay wa min akhطaaءi bacd اlma'muumiin ma'muumiinta qaarkood khaladka ay ku dhacaan oo ah atanaxnuxu fi الsalaati salaada in lala yimaado tanaxnux <clears throat> in la yihaahdo tacamudan weliba ula kac xergabo hayana ma leh cod ka xirmayna ma leh hawl kale kas buu u samaynaya min gayri cudrin cudur la-aan walaa daruuratin iyo baahi la-aan arrinta muxuu u samaynayaa liyusmica rajula aw yunabiha inuu qofka maqashiiyo oo kale waxbuu maqashiinaya ama wax lamid ah aw yunabiha alimaam ama maba ahe hawsh intaa waaba dhaafsiisan tahay hawl iyo waxbaa ka kala daadsan malah salaaddii baa ku yaro dheeraatay imaamku wax maqashiinaya yunabiha alimaam imaamku baraarujinaya biannahu qad aطaala fi الsalaa salaadda waa nagu dheeraysay macnaheedu inay tahay aطaala wey waa dheeraynti biannahu qad aطaala الsalaa salaaddii waa dheeraysay wa hada laa yafcaluhu ila اljuhaal dadka jaahiliinta mooye cid kaloo waxaan samaysa ma leh kama qaala ibna rushdin siduu u yihi imaam ibn rushdi waman facala qofka sidaa yeela faqad asaa'a xumaan buu la yimid walaa shaya calayhi laakiin dhihi mayno waxbaa korkaaga ahaaday lianna tanaxnuxa laysa lahu xuruufun hijaa'iya tufham ma aha xuruuf hijaa'i oho xuruuftii luqada carabiga ahayd alif ba ta thabaa xuruuf lhijaa'i la yiraahdaa oo la fahmaya ma aha haddii la fahmi lahaa maxaa la dhihi lahaa salaadaada waa burtay maxaa yeele waa hadashay wey macneedu alkhamisu arrinta shanaade u baahan in la baraarujiyaa waxay tahay bacd ala'imati yuطiluuna aلrakcata الthaaniyati fi الsalaa ragcada hore intuu fududayo ragcada labaad dheeraynaya sawaءa kana jahriya am siriya haba noqoto salaadu mid jahri ah ama mid siri ahba akthar min aلragcati اlأulى in ka badan ragcadii koowaad ayuu dheeraynaya wahada mukhaalifu lihadyi salى اllah alay slam ee ta nebiga waxay ahayd ta horaa dheer uma ta labaad baa ku xigta saasay ahayd labada dambena oo faatixada keliya ahayd asaadisu khaladka lixaade u baahan in la baraarujiyaa wuxuu yahay laysa hunaaka daliilu sarixun saxiixun sariixun yadulu calى sharciyati sukuuti اlimaam halkaasi inaysan oolin daliil sax ah oy ku caddahay sharciga ah inuu imaamku aamuso hadduu akriyey faatixadii غayr اlmaqdubi calayhim wala اdaalin inuu aamuso xata yaqra'a alma'muum ilaa kan ma'muumka uu ka akriya alfaatixata fi salaati اljahriya laakiin maxaa soo arooray kana rasul ly slam lahu saktatan sakto yar buu nebigu lahaa salawatu اllah wasalaamu alayh oo taasina waxay ahayd xataa yataradda ilayhi nafasu in faatixadii buu soo akriyey intuu xoogaa ka neefsanayo kadibna suuraddaa ku xigtay buu nabigu bilaabi jiray salawatu llah waslamu caleyh laakiin inuu u dhexaysiiya aamus dheer ilaa ma'muumiinta ay ka akriyaan faatixadii warkaa isagaa waa laga haboonya wax daliila ma aha wain kaana bacd alculamaa ay yihaahdaan asaabicu toddobaad waxay tahay yakfi kaiiru min ala'imati biqira'ati اlyasiiri min alqur'aani alkariimi fi salaati اljahriya wax yar oo qur'aanka kariimka ka mid ah yuu isaga gaabsanaya aayad laba aayad wa bacduhum yujzi qaarkood waxayba isaga gaabsanayaan bqowlihi tacaalى ya أyuha الadiina aamanuu waa rukuucayba ilى akhir الsura w hada mkhziy lhadyi mukhaalifu lihadyi nabiyi sala اlه alay slam arrintaasna waxay khilaafsan tahayba hadyigii nebiga salawatu اllah wasalaamu aleyh nin baa ii sheekeynayo wuxuu yihi reer falastiin wey nin baan ku daba tukanay waa buu yihi allahu akbar faatixadii buu dhameeyey buu yihi cama yatasa'aluun buu yihi allahu akbar haddana <laughs> yani intaasaa u ahayd ba isaga wاtakfiifu اlwaaridu fi qowlihi salى اllahu alيه wasalam takfiifka ku soo arooray nebiga qowlkiisa ee uu yihi ha loo fududeeyo dadka salaada iyo wa ficluhu laysa fi huwa takfiifu aladi اctaadahu suraaq الsalaa kan ay dadka la imanayaan suraaqu salaadka ah ma aha wالnaqaaruuna laha kuwa salaada madaxa dhulka ku dhuftay ku gowgawiya ma aha wainamaa wasafahu anas anas wuxuu tilmaamaya oo min takfiifi الnabiyi salى اlه alay slam salaata huwa maqruunu wuxuu la xiriirsan yahay biwasfihi iyaahum anas inuu tilmaamay bالtamaam wuxuu yihi maa ra'aytu ama ma salaytu khalfa yani axadi akhafa salaata walaa atam akhafa salaata walaa atam ka fudayd badan xagga salaada kana taam ahaansha yeelitaan badan marka labadiiba waa israaciyey fudayd iyo taam ahaan ayuu israaciyey marka maxay noqonaysaa fudaydkii dhegeysa hadda fudaydka waa kan marka wa huwa aladii wasafa waana kan uu ku tilmaamay taطwiiluhu rukn الاctidaali kama fi xadiii akhir kama fi xadiiثi aakhara صaxiixin xadiid kaloo صaxiix ah ayaa soo arooray in la dheereeyo rukniga xatىa kanuu yaquluuna qad awham macnaha nebiga waxay ahayd salawatu اllah wasalaamu aleyh waa rukuucayey ilaa ay dadku moodaanba nebiga alayh الsalatu asalaam inuu halmaamay inuu kor usoo kaco kor buu usoo kacayey ilaa ay is yirahdaan malaha waaba halmaamay inuu rukuuco nebiga alayh الsalatu asalaam taana maxay ku tusinaysaa dheerayn marka labadiiba in la dhexdhexaystaa la rabaa wa waصfa salaaةu cmar bn cabdالcaزiizi wuu ku magacaabay anas ibnu malik bأnaha tashbahu salaaة الnabiyi salى الlaه alay slam cumar bn cabdilcaziiz baa salaad tujiyey anas ibnu maalik baa ku daba tukaday markaasuu wuxuu yidhi ninkan salaadiisu waxay xusuusinaysaa salaaddii nebiga salawatu اllah wasalaamu caleyh maca anahum qadaruuha salaadda cumar bn cabdilcaziizna maxaa lagu qadaray inuu akrin jiray bicashri tasbiixaatin subxaana rabiya alcaiim subxaana rabiya alcaiim subxaana rabiya alcaiim toban mar ugu yaraan toban mar buu akrin jiray sujuuddiina waa la mid waana ku ducaysan jiray sujuudda facadimuu fiihi rabbi rukuucdana ilahay buu ku tacdiimin jiray wa ama takfiifu nabiyi salى اllah alay wasalam asalaata cinda bukaaءi sabiy waxaa jirtay takfiif kaloo nebiga ka soo arooray oo wuxuu ahaa kaasina nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu salaada fududeeyey markuu maqlay ilmihii yaraa ee ooynayey falaa yucaaridu maa habata canhu min sifati salaatih arrintaasi ka hor iman mayso tilmaantii salaada nebiga salawatu llah wasalaamu aleyh ee la yaqaanay bal qad yuqaalu fi lxadiidi nafsa nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa naf maxaa la dhahayaa wuxuu yihi xadiidka nebiga dhegaysa hadda inii adkhulu fi salaati anigu salaadaan gelayaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waana uriidu anoo doonaya an utiilaha inaan salaada dheereeyo maxaa ii diidan marka faasmacu bukaaءa الsabiy ilmo yar oynayaan maqlayaa faatajawazu waa soo gaabinayaa riwaayada qaarkoodna wuxuu odhanaya maxaan ku tujinayaa suuratu ina acطaynaa yaan ku tujinaya waxaan u samaynayaana maxay tahay hooyadii oo dadka la tukanaysa inaan ka mashquuliyo inaan ka mashquuliyo aabbaha iyo hooyada isku mid maaha aabbaha meeshaasu iska taagnaanaya weligiiba hadduu ilmaha oynaya dan kama leh hooyada laakiin meelaa danqamane meelaha danqanaya marka sidaa darteeda nebiga calayh isalaatu wasalaam inaan hooyadii ka mashquuliya nacayaa buu yihi marka saa darteedaan usoo fududaynaya walxaasilu wuxuu yahay xaasilku gebagabadu waxay tahay ina alijaaza waاtakfiifa gaabinta iyo fududaynta la sheegaya alma'muuri biha ee la isfaray wاtaطwiila almanhiyu canhu iyo dheeraynta la iska reebay laa yumkinu suurtagal ma aha an yarjica fiihi inay u laabato ilaa caadati طaa'ifatin qolo caadadeeda walaa ilaa ahli beledin reer beled ah ama dad beled ay deganaayeenna looma celin karo walaa ila اlmadhabi ahli madhabina looma celin karo walaa ilaa shahwati اlma'muumiin dadka ma'muumiinta sidaas rabana lama dhahayo waridaahum iyo raalli gelintooda walaa ila اlijtihaadi alaimati aimadana ijtihaadkooda ma ahe aladiina yusaluuna naasa dadka binnaasi dadka tujinaya iyo wara'yihim fi dalika faina dalika laa yandabit arrintu intaa laguma soo koobi karo wayaaribu fiihi اlaara haddii la yidhaahdo bal madhabkaa hala qaato wuxuu sheegayo ama qolooyinkan iyaga ra'yigooda ama imaamka ra'yigiisa ama mu'miniinta ra'yigooda haddii la dhaho soomaalida waxay tidhahdaa he ra'yiga ragga marka laga waramayo waa mudacyo afkoodaa la yihi waa mudacyo afkood marka haddii ra'yi la yihaahdo qof qofka ra'yi quruxsan ma leh kaagaa kula quruxsan lakin kaagu rag buu la khaldan yahy waxa in ay tahay in loo celiyo nusuustii nabiga alayh isalaatu wasalaam kaasaan marna khaldamaynin ra'yina noqon karaynin caqlina noqonaynine wmaa yantiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wey isagu ciisu salawaatu اllah wasalaamu aleyh waana imaam malik siduu yihi wuxuu yihi mid walboo nagamida ra'yigiisa waa la dhegeysanaya waana laga tegaya ilaa saaxiba hada اlqabr nabiga qabrigiisu ishaaray salawatu llah wasalaamu aleyh qabrigan rasuulka ku jira mooye inta kale ra'yigooda wax la dhegeystiya wax la tuuray leeyihin sidaasna weeyaan sida saxaha sheekha markuu wuxuu yihi wayufsidu wadcu asalaati way marka wuxuu yihi arrinta iyadaa watadaribu fiihi alaaraau wاliraadaat acdama iطiraabaatin ra'yada iyo doonitaanka dadku way iska hor imanaysaa in badan wayna isburburinaysaa wayufsidu wadcu salaati waxa halka ku fasaadaya salaada xaaladeeda wayasiiru miqdaaraha qadarkeeduna muxuu noqonayaa marka tabacan lishahwati الnaas dadka shahwadooda mid raaca wmila hada laa taأtii bihi shariicatun arrintaana shareecada islaamku waxay la timaaday ma ah bal ilmarjicu fi dalika arrintaa marjiceedu waxa weeyaan iyo wataxaakumu meesha loo xugun dhiganayo ilى ma kana yafcaluhu salى اllahu alayh wali wasalam wa kaana yusalii nebigu waa tujinayey wa kaana yusalii waxaa ku tukanayay wara'ahu gadaashiisa alضaciifu mid taag daran wاlkabiiru mid weyn wالصagiiru mid yar mid xanuunsan wadalcaajati mid dan u saaxiiba walam yakun biاlmadinati imaamu gayrah salى اllahu alيه wasalam waxaad ka soo qaaddaa ood ogaataa magaalada madiina imaam aan isaga ahayn maba lahaynba nebiga alayh isalatu wasalam magaalada madiina halkaa masaajida weyn baa ku yaalay nebiga alayh isalaatu wasalaam kulligoodna nebigay la tukanayaan dumar baa la tukanaya ilma la oynaya ka oynayaan rag waaweyn baa la tukanaya waayela ah qof xanuunsan baa la tukanayey qof eh, shaqale baa la tukanaya nebiga alayh isalaatu wasalaam iyo waxoo dhan ba fahabata can nabiyi can ibni cumar waxaa ka soo arooray qaala wuxuu yihi kana rasuulu llahi salى اllah alay wasalam rasuulka alla wuxuu aha ya'muruna bالtakfiif wuxuuna amri jiray inaan salaada la fududeeyo wayumin wayu'minuha wuxuuna nagu tujinayey wuxuuna nagu tujinayay bisaafaat nebigu salawatu اllah wasalaamu aleyh akhطada qaarkeed waxaa ka mid a ibn ibn qayim wuxuu ku sheegaya fi hadyi alcibaad kitaabkiisa zaad almacad fi hadyi khayr alcibaad in laga caado dhigto suuradda nuskeed in mar walbaba la akriyo laysa min hadyihi salى اllah alay wasalam hadduu suuradda bilaabo wuxuu jeclaa inuu dhameeyo salawatu اllah wasalaamu aleyh laakiin in weligeed un dhex laga bilaabo dhex laga bilaabo laysa min hadyihi salى اllah alay wasalam wa min akhطaءi aimati waxaa ka mida ma yafcalhu kahiiru minhum waxa ay samaynayaan dad badan oo ah min almudaawamati inay daa'imaan calى qira'ati qisaari suwar suuradihii gaagaabnaa keliya fiiha khuruuji can kamaali hadyihi salى اllahu alيyh ali wasalam hadyigiisa oo laga baxa weeyaan wa bacduhum yaxtaju bitilka alcibaarati الshaaئicati calى اlalsina waxayna u deliishanayaan ereyga dadka carabkiisa in badan kusoo noqnoqote ah almagribu gariib maqribku waa wax yar saasay yihaahdaan marka yaan la dheeraynin nebiga alayh الsalaatu wasalaam dhanka kale way ka sugnaatay oo xadiidkii ninkii la ohan jiray cuثmaan bn abi lcaas iyo mucaad ibnu jabal waatuu ku yihi afatanun anta ya mucaad markuu baqara ku tijiyey suura salaaddii cishe waxaa la yihi sabixisma rabbika alaclى iyo washamsi waduxaaha iyo wاlleyl iyo wاduxaa iyo akri baa lagu yihi kuwa marka kuwaana in la akriyo weeyaan wالصaxiixu cinda ahli اlcilmi waxa weyan ana waqt اlmagribi ymtadu waa dheer yahay ilى makiib الshafaqi inta ogu ka madoobaanayo sagalku macnaha intuu ka dhacayo weeyaan fi hada radd calى اlqowl اljadيidi cinda shaaficiyati qowlkii dambe imaam shaafici ayaa meeshaa ku baxaya weeyaan id anahum yactabiruuna maxaa yeelay waxay ictibaarinayaan ana nihaayata waqti اlmagribi waqtiga maqribka inuu dhammaanayo oo gayra mumtadatin uusan ahayn mid sii dheer intay dhihi jireen oo kale fuqahadeyni afartan awr intay hortaada dhaafto oo kaliya wixii la mida bal arrintaasi wax daliille maaha bal mudayiqaة bxayثu tattasic اlwuduء wa satru اlcawrati wاluduni wاlآadani wاliqaamati mumtadatun beya weeyaan bal maxaa ku qoran adiga mudayiqatun bxayثu tattasicu mise lilwuduءi nacam waktiga maqribku waa waa wax dheer weeyaan dayiq ma ahee wuxuu ciriiri ku noqonayaa buu sheekhu yihi haddii la yidhaahdo sidaas wuxuu ciriiri ku noqonayaa bxayثu meel tattasicu lilwudu weyse in lasoo qaato wa satru اlcawrati cawradii la asturo wاlآadaani la adimo wاliqaamati la aqimo idan intaaso dhan ma la heli karaa wey macnaheedu oo dadkuna ay isu wada yimaadaan oo salaaddii sunadayd la tukado oo markaa la tukado idan macnaha wuxuu kasoo horjeedaa waxay tahay in la yihahdo waktiga maqribku waa yar yahay hadday salaada ku dhaaftana wakti dambe ma leh saasi sax ma aha sida saxa nabiga alayh الsalaatu wasalaam waktigiisa waa dheereeyey sidaasaa saxiix ah aلthaaminu ta sideedaad waxay tahay wbihadihi اmunaasabati inaan oga faa'idaysana ay tahay laabudda min aلtanbihi in la baraarujiye ay tahay calى qira'ati ulaa'ika الnaqaariina fi qiyaami ramadaan kuwa akrinaya ramadaankii aladiina laa yatacaduuna kuwaasoo aan dhaafinaynin alaaya walaayatayni fi kuli rakca macnaha waa maxay taraawiixdii baa la rabaa in la tujiyo bismi اllahi الرaxman الraxim faatixadii hal neef baa lagu dhameeyey iyado dhan غayr الmaqdubi calayhim wala الضaliin amin suuraddii ku xigtay ee la rabay in la akriyo waa laba aayadood allahu akbar haddana waa la soo kacay allahu akbar waa la soo kacay allahu akbar wixii oo dhan ba waxay ku dhamaatay rubi saac khalaas banaankaa la taagan yahay bacda dalik taasi wax fiican maaha wayazcumuuna waxay sheegayaan anahum iyagu yuطabiquuna qowlahu salى اlه alيه wasalam inay dabaqayaan qowlkii nebigee ahaa faman ama qowma falyukhafif qofkii dad tujinayow salaada fududee buu yihi nebigu alayh الsalaatu wasalam waa amarkii nebiga ee imaamiyada la amray weya wmaa calimuu maynan ogaanin ana الslف الصaalح ridwan اllahi calayhim afhamu minhum slku inay arrintan iyaga ka fahmid badan yihiin oo muxuu ahaa wa aclamu inay ka ogaal badan yihiin fii macna hada اlxadiiثi wa ilayka suuratu salaatihim halkan waxaan kuugu tilmaami doonaa suuradda salaadooda siday u tukan jireen wa macna takfiifi fima fiiha cindahum macnaha takfiifka agtooda wuxuu ka ahaa akhraja malik waa soo saaray can moxamed bni yuusufin can isaa bni yaziid anahu qaala inuu yihi amara cumar bn اkhaaab cumar bn khaaab baa wuxuu faray ubay bna kacb iyo watamiim اdaari an yaquumaa linnaas dadka inay u kacaan bixda cashara ragcatin inay ku tujiyaan ramadaankii weeyaan kow iyo toban ragcadood iyo cumar amray inay tujiyaan waa sida nebiga alayh الsalaatu wasalaam ahayd hadyigiisii nawaraka اllah marka wa qaala wuxuuna yidhi waqad kaana alqaari'u mid iyaga ka mida wuxuu akrinayay bilmiiina boqolaal weeye bilmiiina xataa kunaa ilaa aanu ahano nactamidu kuwa cuskada cala alcisiyi ulo min tuuli اlqiyaami qiyaamka dherarkiisa wma kuna nansarifu ma aanan ka bixi jirin salaada ila fi furuuci اlfajari salaada fajar markaa furuucdeeda mooye furucdeeda macnaha waxaa loola jeeda ooga waa markuu soo cadaanayo fajrulkaadibka iyo meelahaasa laga bixi jiray wa akhraja daawuud ibn اlxusein wuxuu wariyey anahu samica alacraj yaquulu isagoo dha meeshaa marka waxaa ku baxaya ko iyo toban ragcadood wax ka badan in ramadaanka la tukado taraawiixdii maxaa yele cumar bn khataab hadyigiisii saasuu ahaa waana min asalkuna waa min hadyi nabiyi sala allahu alay wasalam waxaa kaloo ku baxaya in waddankeeni maxaa la samayn jiray yaa xusuusta wadaha miyaa laga soo bilaabi jiray mise lam yaku alhaakum faatixadaa la akrinayaa alhaakum baa la akrinayaa faatixadaa la akrinaya ragcada labaad qul wala la akrinaya labada ragcadood ee labaad faatixadii walcasri faatixadii qul huwa allah sidaa kuwad marka adigu <laughs> meelaha qaarkoodna saasay ahaayeen waxaaso dhan waxaan asal lahayn wey wuxuu oranayaa acraj ma adr cabdiraxmaan bn hormus baa la yihaahdaa ardayga abu hurayre weeye ma adraktu الnaasa ilaa wahum yalcanuuna alkafarata fii ramadaan macnaha intay dheereeyaan oy ku ducaystaan ilaa ay gaaladii ka lacnadaan taasaan soo gaaray buu yihi abu hurayre arday u ahaa qaala wuxuu yihi wakana alqaari'u qofka qaari'a wuxuu yaqra'u akrin jiray suuraة اlbaqara ayaa la akrinaya xaggee lagu akrinaya fi hamaani ragcaatin sideed ragcadood bal adigu uqaybi sideed ragcadood suuraة اlbaqara suuraة اlbaqara waa laba juz iyo taqriiban xizib weeyaan sideed markaad uqaybaysid halkii juz baa sideed maqra waa laba laba xizib wey soo ma iyo laba kaloo halkan ah iyo hal saddex waa shan weeyaan markaa sideed ragcadood macnaha waxay noqonaysaa xizibkiina waa afar waxay noqonaysaa halkii ragca inay tahay saddex maqra iyo xooga ama saddex maqra taqriiban badhe marka wuxuu yihi acraj ida qaama biha sideed ragca lagu tukanayay waida qaama biha suuraةu baqara haddii lagu tukado fii hintay cashara ragcatin labiyo toban ragcadood ra'a الnaasu dadku waxay arki jireen anahu qad khafaf imaamku maanta waa fududeeye imaamku maanta waa fududeeye macnuhu waa maxay waa la fududeeyey طabcan maxaa yeelay meeshii ahayd sideed ragcadood lagu tukan jiray haddii labiyo toban lagu tukaday afar ziyaado ah yaa la fududeeyey qira'adoodiiba marka waxay ku dhex dhumaysaa ragcaadkan ziyaadada ah mhm. marka sidaasay ahaayeen salafku wey macnaheedu attaasicu adigu haddaad istaagi kartid istaag haddaadan istaagi karin fadhiga ku tuko haddaadan intaa awoodi karayn bax gurigaaga aad iska seexo attaasicu ta sagaalaad waxay tahay yasilu kahiiru min alaimati alqira'ata bitakbiirati اrukuuci khaladka ay sameeyaan yasilu wuxuu la xiriirinayaa kaiiru in badan oo min aamati ka mida ah iyo dadkiiba alqira'ata qira'adiibuu wuxuu la xiriirinayaa bitakbiirati rukuuci buu la xiriirinayaa oo macnuhu waa maxay suuraddii waaba dhameeyeyba dhammayntuu sii dhammaynaya iyo allahu akbar wax u dhexeeya maba leh nebiga calayhi salaatu wasalaam kaanat lahu saktatanida la sheegayo meeshan ay soo gelaysaa talabaad oo ah waida faraga min alqira'ati hadduu qiraa'ada dhammeeyana iyo takbiirada dhexdooda xoogaa yar oo sakta ah intuu ka yara neefsado kadibna waa rukuucaya nebiga calayh الsalaatu wasalaam wsawaabu sida sawaabka wa hada kalad buu yihi arrintaasi waa khalad wasawaabu sida saxa ah waxay tahay الsukuutu in la aamuso xatىa yarjica الnafas ilaa neeftiisa ay usoo laabato lisaaxibihi qabla الrukuuci intuusan rukuucin qaala الimaamu axmed wuxuu yihi wakana الnabiyu salى الlaه alيه slam yaskutu waa aamusi jiray إida faraga min alqira'ati hadduu qiraa'ada bogo qabla an yarkac xatىa yatanafasa ilaa uu ka neefsado wa akharu اlأimati calى khilaafi dalika in badanoo aimada ka mid a haddana khilaafka arrinteeday ku sugan yihiin alcaashiru totobnaad waxay tahay yaltazimu kathiiru min ala'imati aimada in badan waxay laazimaan qira'atu suuraة اljumucati ya ayuha nabiyadi weeyaan sabaxa weeyaan yusabix ayay akrinayaan suuraة اljumuca fi lcishaaءi bay akrinayaan alaakhirati cishaha dambe leylaة اljumucati wاlxadiiثu اlwaaridu fi dalika gayru صaxiixin arrintaa xadiidka ku soo aroorayna sax maaha falaa yahbutu bihi arrintaa ma sugna wاlاsticbaabu waxay tahay laa yahbutu bihi alاsticbaab arrintaa in la jeclaystayna ma sugna wala الsuniyatu arrintaana sunna maaha wاlاltizaamu bidalika arrinka oo la joogteeyana bidcat weeyaan min albidaci ka mid ah bidco bidcooyinka ka mida weeyaan laakiin salaada subax maalinteeda in suuraة sajda iyo hal ataa calى اlinsan lagu tukadaa min asunati weeyaan nabigu la iman jiray salawat اllah waslaam alayh alxaadiyati cashar alxaadi casharata ko iyo tobnaad waxay tahay khaladka in la baraarujiyo u baahan wa min akhطaءi kahiiri min alaimati in badanoo aimada ka mid a ah khaladkooda waxa weeyaan kahraة laxni imaam weeyaan haddana qur'aankiibuu laxni la imanaya fi اlqira'ati nacam kahiiru minhum in badanoo iyaga ka mida ah, laxnuhu khafiyu laxnigiisi inuusan jeli ahayn baa laga yaabaa uu yahay laxni khafi ah walaysa bijaliyin mid weyn ma aha fahuwa laysa min mubطilaati الصalاة khaladka uu gelayana ka mid ma aha wax salaada burinayo walakinahu min makruhaatiha wuxuu ka mid yahay waxyaabaha makruha ah maqaamkiisa imaamnimadana mid u cunanta maba ahaba maqaamkiisa imaamnimadana mid u cunanta maaha qaala الnawawiy dhegeysta imaam الnawowi fi lmajmuc wuxuu ku yihi إida laxna fi اlqira'ati hadduu imaamka khaldayo qiraa'adii uusan tajwiidkaba aqoonin kurihat imaamatuhu muطlaqan in imaam laga dhigta maba ahaba imaam in laga dhigtaba ma ahaba qur'aanku yaqaanaa laakiin tajwiidkii ma yaqaano ku aan qur'aankii badankiiba garanayn lakiin qur'aankii saxaya oon laxnin la imanaynin kaasaa dhaama wey macnaheedu wa qaala ibna qudaama wuxuu yihi fi lkaafi ku yihi yukrahu waa la naca imaamatu laxaan imaamka laxniga badan leh lannahu maxaa yeelay naxwigu marmar qofka waa ka dhici karaa laakiin hadduu joogto noqdo kaa wax la soo dhawaysta maaha yunqisu waa nuqsaaminayaa waa saaxiibkiisii wayudhibu wuxuuna kala tegayaa bibacdi اthawaabi hawaabka qaarkii buu kala tegayaa marka in la iska ilaaliyo weeyaan wallahu subxaanah wa tacaala aclam